رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتابkii siirada ee rawdaة الأnwaar ayaan ku jirnaa alsrاء wاlmicraaj waxaan qaadanaynaa darsi cajiib leh waxaan qaadanaynaa mucjizooyinka nebiga la siiye kuwa ugu waaweyn darsi markaa ka mid ah waxaan qaadanaynaa isrihii nebiga iyo micraajkii lagu sameeyey sal allahu calayhi wasalam waalmuraadu muraadka bilisraa loola jeedo israa muraadka loola jeeda waa tawajuh waa ujuhaysigii annabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam leylan habeen uu ka jihaystay min makkata almukarama ilaa bayt almaqdisna uu aaday waa ujaysigii nebiga habeen maka mukarama uu ka baxay oo bayt almaqdis oo markaa aaday waalmuraadu muraadka oo bilmicraaj loola jeedana waa sucuuduhu Rasulitaankiisii sal allahu calayhi wasalam uu kor u aaday ila alcaalami alculuwi caalamka sare wa kaana dalika arrintaana waxay ahayd bijasadihi shariifi jirkiisa sharafta leh iyo wa ruuxihi alaطhari ee daahirka ah marka rasuulka la kaxeeyey la isreeyey micraajna lagu sameeye riyo ma ahayn jasadkiisa keligiina ma ahayn ruux keligeedna ma ahayn waa jasadkiisii iyo ruuxdiisii oo wada jirtay waalisraa'u isruhu madkuur mid la xusay waayo lqur'aani qur'aankaa lagu sheegay fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeya subxaana aladii macbuudkiibaa masahnaaday asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa leylan habeen min almasjid alxaraami uu ka dheelmiyey ila almasjid alaqsa masaajidkii fogaana uu markaa u dheelmiyey aqsa waxaa loogu bixiyey libicdihi ka fogaashihiisa uu xarabka ka fog yahay alladii kaasoo baarakna aan barakaynay xawlahu gaararkiisa linuriyahu si aan u soo tuso nabuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala min aayaatina aayaadkeenna xaggooda aan wax ka tusino innahu ilaahay huwa alle alsamiicu waa alla maqal badan albasiiru ee arag badan subxaana wa tacaala ilaahay waa samiic basiir ah ama almicraaj micraajka faqiila waxaa la yidhi huwa asaguna madkuurun waa mid la xusay fii suurati اnnajmi suuratuhu nejmi baa lagu xusay min aayaatiha aayaadkeeda alsaabicati toddoba ilaa aamaaniyata cashara ilaa sideed iyo toban aayadda toddobaad ilaa sideed iyo toban waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa almadakuuru waxa la xusay fii haadihi alaayaat aayadahaana waa kayr almicraaj micraaj ma ahan waa micraajka kayrkii ayay markaa yidhaahdeen oo haddii la yidhaahda micraaj waxaan ahayn bay aayadaha sheegayaan waxay noqonaysaa in micraajka aan qur-aanka lagu sheegin laakiin sunnada nebiga lagu tilmaamay wakhtulifa waxaa laysku khilaafay fii waqti alisraa'i waalmicraaji xilligeedii sabti ahaan uu u dhacay israahi micraajka faqiila waxaa la yidhi fi sanati sanadiibay ahayd allatii bucita fiiha alnabiyu sala allahu calayhi wasalam isla sanadkii nebiga la soo saaray isla sanadkii nebiga nebinimo loo doortay ayay ahayd waqiila waxaa kaloo la yidhi waa sana khamsin min annubuwa sanadii nebinimada shan ay ka ahayd waqiila fii sabca wacishriina rajab waa toddoba-iyo labaatanka rajab sana cashri oo min annubuwa sanadii tobanaad oo nebinimada waa sida mashhuurka ka ah dadka dhexdooda waqiila waxaa la yidhaahdaa fii toddoba-iyo toban ramadaan sanadii ihnatay cashra oo min annubuwa laba-iyo tobankii nebinimada waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa filmuxaram bisha muxaram bay ahayd waqiila waxaa kaloo la yidhi fii sabcata cashar rabiici alwal bisha raabiici alwal ee mawliidka toddobiyo tobankeedii sanadii saddex iyo tobanaad ee min annubuwa intaasoo qiil markaa waa ku jira amaa tafsiilu lqisa qisada kala saarsaarideeda fa mulakhasu riwaayaati riwaayadaha soo gaabintoodu waxay tahay asaxiixa ee saxiixa ah sidatan soo socota tafaasiisheeda iyo qisada kale saarsaarideeda baliwa eh, fa mulakhasu riwaayaati asaxiixa riwaayadaha saxiixaa soo gaabintoodu waxay tahay anna jibriil jibriil calayhi asalaam ayaa jaa'a wuxuu la yimid bilburaaq buraaqa ayuu la yimid wahwa buraaqadu waa daabatun daabad fowqa alximaari dameerka ka weyn waduuna albaqli baqashana ka yar waa gaadiid afar ku joog ah dameerkana way ka weyn tahay waxoogaa baqashana way ka yar tahay yadacu wuxuu dhigayaa xaafirahu qoobkiisa qoobkiisa ayaa wuxuu dhigayaa cinda muntahaa meesha ay ku dhammaato agteeda tarfihi araggiisa aragga markuu saa u fiiriyo meesha ugu fog ee uu wax ka arko yuu darafkii qoobkiisu dhigaya waalnabiyu nebigana sala allahu calayhi wasalam markaa loo keenayo daabada bilmasjidi alxaraami masjid alxaraamkuu ku sugnaa farakibahu waa uu koray xataa ataa ilaa uu tegay bayt almaqdis ilaa baytulmaqdis uu tegay wamacahu waxaa micigiisa ahaa jibriil jibriil baa la socday farabataha wuu ku xiray rasuulka daabadii bilxalaqati xalaqadii buu ku xiray birwareegii bir ah oo wareegsan allatii taasoo yarbiqu bihaa ay ku sharan jireen alambiyaa'u nebiyada uma intaa kadib dakhala wuxuu galay rasuulka almasjida masjidkii fasallaa fiihi wuxuu ku tukaday rakcatayn laba rakacadoodoo ama uu ku hogaamiyey ama imaam uu ugu noqday fiihina labadaa rakacadood dhexdooda alambiyaaa nebiyadii oo dhan uma intaa kadib ataahu jibriilu jibriil ayaa ula yimid nebiga oo u keenay biinaa'in weel oo min khamrin khamra ah wa inaa'in min laban iyo weel caana uu ku jiro fakhtaara wa uu doortay an allabana noocaan rasuulku doortay marka faqaala jibriil ayaa yidhi asabta alfitra diintii baad asiibtay fitradii iyo diintii xaq ahayd baad asiibtay hudiita yaa lagu hanuuniyey wahudiyad waa la hanuuniyey ummatuka ummadaadana adigana yaa lagu hanuuniyey ummadaadiina yaa la hanuuniyey amaa haddii innaka adiga low akhadta aad qaadan lahayd alkhamra khamrada haddaad qaadan lahayd khawat waa yareeri lahayd ooway baadiyeedi lahaayeen ummatuka ummadaada khamrada haddaad qaadan lahayd ummaddu way yareeri lahaayeen ama way umi lahaayeen uma intaa kadib curija waxaa lala koray rasuulka oo laga korsiiyey min bayt almaqdisi bayt markuu joogay xaggeeda ila asamaa'i addunya ilaa sannadii dhoweyd waa sannada soo horaysa fastaftaxa lahu waxaa furitaan u dalbay nebiga jibriil jibriil ayaa iridda u garaacay fafutixa lahu waana loo furay rasuulka fara'aa wuxuu ku arkay hunaalika meesha aadana nebi aadan oo bashari basharka oo dhan aabbahood ah fasallama wuu salaamay calayhi korkiisa rasuulka aadam buu salaamay faradda calayhi asalaama aadamna rasuulkuu salaamta ka gudoomay waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyey wa aqara wuxuu u qiray binubuwatihi nebinimadiisa wa can yamiinihi dhankiisa midigta ah aadam waaye aswidatun ashqaas badan baa joogtay midow fara badan baa ahaa dadku markay aad u badan yihiin waxaad moodaa wax madow oo meesha buuxiyey idaa nadara markuu fiiriyo ilihim xaggooda daxika wuu qoslaa aadam wahiya ayadu arwaaxu sucadaa'i waa dadka liibaanay ruuxdoodu wa can yasaarihi bidixdiisana aswidatun ashqaas iyo dad fara badan baa ahaaday iyo madow badan idaa nadara markuu eego ilayhim xaggoodana baka wuu ooyaa aadam waayo wahuwa ciyaa waa dadka shaqiyada ah ee ahlu naarka ruuxdooda uma intaa kadib curija bihi waxaa lala korsiiyey ila asamaa'i ahaaniyati samadii labaad fastaftaxa lahu waxaa furitaan u dalbay jibriilu jibriil fafutixa waana loo furay fara'aa wuxuu ku arkay fiiha samadii labaad idnay alkhaala laba wiil oo habrewadaag ah laba wiil oo habrooyinkoodu ay walaalo yihiin waa yaxya ibnu zakariya iyo wa ciisa bnu maryam oo laba dalatay kala dhashay calayhim assalaam nabadgelyo korkooda ha ahaatee fasallama wuu salaamay rasuulka calayhima korkooda yaxye iyo ciise faraddaa way ka gudoomeen oo way ka radiyeen calayhi korkiisa rasuulkana waraxaba bihi wayna soo dhoweeyeen wa aqara binubuwatihi nebinimadiisiina way qireen uma intaa kadib curija bihi waxaa la korsiyey nebigoo lala koray ila asamaa'i ahaalifa samadii saddexaad fara'aa wuxuu ku arkay fiiha samada saddexaad dhexdeeda yuusufa yuusuf calayhi assalaam nabadgelye korkiisa ha ahaata wa kaana yuusufna wuxuu ahaa qad acdaa mid la siiyey shatara alxusni quruxda darkeeda qurxmaskeeda ayaa markaa la siiyey fasallama wuu salaamay nebiga calayhi yuusuf faradda yuusufna wuu ka radiyey calayhi nebiga salaamta wuu ka qaaday waraxaba bihi wuu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nebiginadiisiina wuu qiray uma intaa ka bacdi curija waxaa la korsiiyey nebiga ila asamaa'i araabica samadii afaraad fara'aa wuxuu ku arkay fiiha gudaheeda idriis calayhi salaam nebi idriis nabadgelyo korkiisa ha ahaato fasallama wuu salaamay calayhi idriis korkii faradda idriisna wuu ka guddoomay oo wuxuu ka qaaduu ka radiyey salaamtii calayhi nebiga korkiisa wa raxaba bihi asagana wuu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nebinimadiisiina wuu qiray uma intaa ka bacdi curija bihi waxaa lala koray rasuulku la korsiiyey ila asamaa'i alkhaamisa sanadii shanaad fara'aa fiiha wuxuu ku arkay haaruuna nebi haaruun bin cimraan calayhi asalaam iyo nebi muuse walaalkii fasallama calayhi wuu salaamay faradda calayhi wuu ka qaaday wuu ka radiyey salaantii waraxaba bihi wuu soo qoweeyey asagana wa aqara binubuwatihi nebinimadiisana markaa qiray uma intaa kadib curija bihi waxaa la saaray nebigoo la korsiiyey ila asama asaadisa sannadii lixaad falaqiya wuxuu kula kulmay fiiha dhexdeeda muusa bni cimraan calayhi asalaam fasallama calayhi wuu salaamay nebiga muuse faradda calayhi muuse nebiga salaamtii buu ka guddoomay oo wuu ka radiyey waraxaba bihi wuu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nabinimadiisiina wuu qiray falammaa markii jaawazahu uu gudbay oo nebi muuse uu nebiga ka dhaqaaqay bakaa wuu ooyey nebi muuse faqiila lahu waxaa loo yiri maa yubkiika maxaa kaa ooyey muusow faqaala wuxuu yidhi abkii waan oynayaa waayo lianna hulaaman wiil abkii waxaan u oynayaa lianna hulaaman canug bucifa la soo saaray min bacdii gabaashay ayaa yadkhulu waxaa gelahaya aljannata jannada min ummatihi ummaddiisa akara mima yadkhulahaa wax ka badan inta ka gelaysa min ummatii ummaddayda xasad uu xasdaya ma aha nebi muuse calayhi asalaam balse wuxuu tamaninayaa uu u naxayaa ummaddiisa wuxuu u bishaaraynayaa ummadda nebiga waayo waa ghulaan iyo wiil gadaashay lasoo soo diray wiiga dambeeyey haddana inta ummaddiisa ka gelaysa jannada way ka badan yihiin inta ummaddayda ka gelaysa uma intaa ka gadaal urija bihi ila asamaa'i asaabicati sannadii toddobaad baa nabiga la korsiiyey falaqiya fiiha wuxuu kula kulmay ibraahiima calayhi asalaam fasallama calayhi wuu salaamay faradda calayhi ibraahiimna waa ka radiya salaamtii nebi muxamed waraxaba bihi waa uu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nebinimadiisiina waa uu qiray wa kaana ibraahiim markaa wuxuu ahaa musnidan mid saaray oo ku tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ila albayt almacmuuri beytka lagu magacaabo bayt waa beydkii ilaahay uu ku dhaartay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyt almacmuur beytkii macmuurkuu saa u cuskanaa wahwa beytun waa guri yadkhuluhu waxaa gala kulla yowmin maalin walba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag laa yacuuduuna ilayhi mana ku soo laabtaan kii mar gala mar labaad geli maayo way ku dhex cibaadaystaan macnaha weliba beydka waxaa la tilmaamaa inay tawaafaan malaa'igta way galaan wayna ku cibaadaystaan maalin walba toddobaatan kun baa gasha kii mar galana mar kale ma galo in cusub unbaa gasha waxay kaloo la tilmaamaa guriga sida ay dadka u tawaafaan kacbada yay malaa'igtu u tawaaftaa sidaa darteed baa wuxuu ku beerin yahay baa la yidhaahdaa xaramka ama kacbada marka kaasuu rasuulku sal alla tilmaamay uma intaa rufica waxaa loo kor qaaday ilaa sidrati lmuntaha sidrada iyo geedgadeedka lagu magacaabo sidrati lmuntaha sidratulmuntaha waxaa loo yiri waa lagu ekaadaa wixii kor ka soo degana ma soo dhaafaan wixii hoos ka baxana geedkaasaa uma dhaafaan xataa jibriil waxaa la tilmaamaa inuu meesha uga haray nebiga oo asaga keligii uu sii diray waaku uu yidhi maxaad iiga haraysaa meesha ee jibriil uu yidhi mar allaale markuu tilmaamayo xaaladda wamaa minna ilaa lahu maqaamun macluum axad naga mid ah ma jira ilaa meel uusan dhaafi karin ayuu markaa leeyahay fa idaa waaba geedka asagoo awraaquha caleemihiisa ka aadaani ilfiil mareebiyaasha dhagahooduu la mid yahay geedkaas sidratlmuntaha caleemihiisa waa dhagaha maroodiga wa idaa hamaruhaa mirihiisana kalqilaali waa sidii aashuunka oo kale ay aljiraari alkabiir waa ashuun weyn oo kale weliba ashuunka waxaa lagu tilmaamaa reer hajar ay sameeyaan oo kale ayuu mirihiisana markaa la eg yahay iyo timaartiisa uma intaa kadib khashiyaha waxaa daboolay firaashun firaash haada haada baalkan firaashkee balanbaalista la yidhaahdo oo kale oo min dahabin dahab ah ayaa daboolay wakhashiyahaa geedkii waxaa daboolay min amri illaahi amarka ilaahay xaal uu ka mid yahay maa khashiyahaa wixii daboolay waa waxaan meesha laga sheegi karin oo aan la sifayn karin ayaa markaa daboolay fataayarat waxaa doorsoomay fataghayarat way doorsoontay markaa famaa axad axad ma ahaanin oo ma jira oo min khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa ka mid ah yastatiicu kari kara an yancatahaa inuu natciyeeyo uu sifeeyo ama uu tilmaamo min xusnihaa quruxdeeda uma intaa kadib curija bihi waxaa la kor saaray rasuulkoo loo sii kor qaaday ila aljabbaar jalla jalaaluhu ilaahi subxaanah wa tacaala jabbaarka xaggiisaa loo kor qaaday fadanaa minhu wuu usoo dhawaaday ilaahayna nebiga xaggiisa xataa kaana ilaa uu ahaaday ama uu usoo jirsaday qaaba qawsayni qaaba qawsayn laba qaansa qaabkooda ama qadarkooda qawsayn aw adnaa ama ka sii dhowda qaaba qawsayn laba qaanso qadarkood iyo qaabkooda ama wax ka sii dhow fa awxaa wuu u waxyooday ilaahay ilaa cabdihi addoonkiisa maa awxaa wixii markaa uu u waxyooday wa farada calayhi waxaa lagu soo farad yeelay rasuulka dushiisoo lagu waajib yeelay iyo calaa ummatihi ummaddiisada khamsiina salaatan konton salaadood fii kulli yowmin iyo layla habeed iyo maalin walba afar labaatankii saacda farajaca wuu la soo laabtay rasuulka konton salaad asagoo wataa xataa mara ilaa uu soo maray calaa muusa muuse dushiisa faqaala wuxuu yidhi bima amaraka rabbuka maxaa rabbigaa ku soo amray rabbigaa muxuu ku soo faray qaala wuxuu nebiga bikhamsiina salaad konton salaadood qaala ibnu muuse wuxuu yidhi ina ummataka ummadaadu laa tutiiqu daalika ma awoodi kartaka irjic noqo ilaa rabbika rabbigaa u noqo fas'alhu soo weydiiso attakhfiifa in lagaa khafiifiyo faاltafata wuu manacsaday rasuulka ilaa jibriil fa ashaara jibriilna wuxuu u ishaaray an nacam haa in shi'ta haddaad doonto noqo haddaa rabteed samayn kartaaye farajaca rasuulku wuu noqday fawadaca wuxuu ka dhigay ilaahayna ama uu ka dejiyey canhu rasuulkii xaggiisa casharan toban uma haddana mar mara muusa ayuu la soo maray fa sa'alahu wuu weydiiyey fa faakhbaruu wuu u sheegay in toban laga soo dhimay fa ashaara calayhi bisu'aali اtakfiifi haddana wuxuu u farfiiqay uu u ishaaray inay takhfiif ilaahiisa soo weydiisto falam yazal ma uusan ka zulin nebi muxammedna yataraddadu inuu ku noqnoqonayo ku laalaabanayo bayna muusa iyo wa bayna allah caza wajal muuse iyo ilaah inta u dhaxaysa xataa jacalahaa ilaa ilaahay uu ka yeelay khamsan shan uma intaa kadib mar rabbi muuse ayuu la soo maray asoo shan salaadood wataa fa ashaara birujuuci noqoshuu haddana u ishaaray iyo wa su'aali اtakfiifi fududayn inuu weydiisto in laga khafiifiyo shantaba wa qaala wuxuu yidhi nebiga wallaahi ilaahay baan ku oo muuse dheh qaala muuse wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad raawadtu waan doonay buu yidhi laqad raawadtu waxaan ka doonay ama aan ka dalbay bani israa'iil calaa adnaa wax ka yar oo ka hooseeyo ka fudud min haada arrintan shantan salaadood wax ka sii fudud oo kale ayaan ka codsaday fadacufuu canha way ka daciifeen wa wayna ka tageen faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi qad istaxyaytu min rabbii rabbii waan ka xishooday waa ka xishoonayaa buu dhahay nebiga walaakin laakiinse ardaa wa usallim raali ku noqday shanta waana u hoggaansanahay falammaa markii bacuda uu fogaaday ee uu sii daadegay nuudiya waa loo naadiyey nebiga an qad madaytu waan gutay an qad madaytu waan gutay fariidatii waajibadkaygii wa khafaftu waan ka khafiifiyey can cibaadi ragga muuqaalkii tukashada wahunna ayaguna khamsuuna waa konton salaadood xagga ajirka shan salaad bay tukanayaan xagga ajirkana konton salaadood ayay ummaddaadu ku leeyihiin laa yubaddalu lqowlu ladaya qowl agtayda ahaadayna la beddeli maayo uma intaa kadib rajaca wuu soo laabtay calayhi asalaam rasuulka nabadgelye korkiisa ha ahaatee min laylatihi isla habeenkiisaas ilaa makata almukarama ayuu ku soo laabtay falammaa markii asbaxa uu ku waabariistay fii qowmihi qoomkiisa dhexdoodana akhbarahum wuxuu u sheegay bimaa araahu allaah wixii ilaahay soo tusiyey caza qaalib ahaa wajalla oo weynaayey oo min aayaatihi alkubraa aayadihiisa waaweynka ka mid ah ayuu u sheegay fashtadda waxaa adkaaday oo darnaaday takdiidihii beenitaankoodii lahu asagu ay beeninayeen iyo waadaahum dhibkoodii iyo wastidraarahum dhibkii ay ku hayeen dhibkoodii iyo adahoodii calayhi nebiga korkiisa ay dhigayeen wixii bay sii xoojiyeen fa minhum waxaa ka mid ahaa man safaqa mid sacba tumay yaab waminhum man baa ka mid ahaa wadacad saaray yaddahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa tacajuban layaab iyo wa inkaaran inkiritaan darteed qaataan ka taagnay ilaaha ii waxyeegay haddana wuxuu keenay xalay aa inta baytalmaqdis lay geeyey samaawaadka laygu soo wareejiyey isla xana laysoo celiyey dadkii qaar baa sacbiyey qaar baa afka gacanta madaxa gacanta saaray wa man wadaca yadahu calaa ra'sihi madaxiisa saaray tacajuban iyo wa inkaaran rijaal rag baa cararay oo orday ilaa abiibakrin asidiiq xaggiisay aadeen wa akhbaruuhu alkhabara khabarkii bay u sheegeen kaalay baa la yidhi ninkaad hadalkiisa raaci jirtay waxa uu sheegay kaalay dhegayso xalaybaa baytalmaqdis laygeeyey bil baa loo socdaa bil baa laga soo socdaa xala la igeeyey isla xala loo soo leeyahay wa akhbaruuhu way u sheegeen abuu bakar alkhabara faqaala wuxuu yidhi in kaana qaala in kaana hadduu yahay muxamed qaala daalika arrintaa mid yidhi faqad sadaqa waa runtii runtiis waaye qaaluu waxay dhaheen atusadiquhu calaa daalika ma arrintaasaad u rumaynaysaa qaala wuxuu yidhi innii anigu la usaddiquhu waxaan rumeeyaaba calaa abcada min dalika arrintaa wax ka fog usaddiquhu waxaan u rumeeyaa calaa khabari asamaa'i samada khabarkeeda fii khadwatin aroor aw rawxatin ama galab macnaha fii khadwatin kan lahaad aw rawxatin ama caraabad iyo galab inuu yidhaahdo nebi maxamed saakaa cirka loogala soo hadlay haddana uu dhaho galabtaa cirka loogala soo hadlay kaasaan rumeeya buu yidhi maxay tahay baytalmaqdis geynteeda fasumiya summiya asidiiqa sidiiq baa loogu magac daray abubakar asidiiq baa u baxday wa qaama way istaageen alkufaaru gaaladii yamtaxinuunahu ayba imtixaamaya nebiga yamtaxinuunahu inay imtixaan ka qaadaan weligii ma tegin baytalmaqdis kaalabay dhee su'aal baan ku weydiinaynaye baytalmaqdis inay ka imtixaamaan fasa'aluuhu way weydiiyeen an yasifa lahum inuu u qaabeeyo ama uu u sifeeyo ayaga bayt almaqdis bayt baytalmaqdis haddii lagu geeyey ka sheekaynay dheen meeqa albaabuu leeyahay meeqa darashad buu leeyahay see loo galaa see loo baxaa walam yakun mana uusan ahayn nebiga ra'aahu mid arkay qabla daalika markaa ka hor fajallaahu allaahu lahu ilaah baaba u faydayda baytalmaqdis oo dhanba inta lasoo qaaday agtiisa lasoo dhigay ama waa loo kashifayo markaa waa loo furay xataa caayanahu ilaa uu arko hortiisii la keenay fatafiqa wuxuu guda galay yukhbiruhum inuu idkhabrayuu u sheegayo can aayaatihi calaamaadkiisa baytalmaqdis aayaadkiisa macnaha calaamaadkiisa yasifuhu asagoo u sifaynaya lahum ayaga baaban baaban albaab albaab albaab meeshaasuu ku yaala rinji saas ahaa marsan ku saddex tallaabo kadib mid kalaa ku yaala midka laabka markaad geshid mid kalaa ku yaala yasifuhu lahum baaban baaban albaab albaab wa mawdican mawdican meel meel falam yastaطiicuu awoodi waayeen an yarudduu calayhi inay ku celiyaan beentaadaa weydihi waaye ilan waa run bal qaalu waxay dhaheen ama tilmaantuu bixinayo fawallaahi laqad asaabuu asiibay waa runtii saas darteed may sarramay wasa'aluuhu waxay weydiiyeen can ceerin xoolo ceer ah safar lahum ayagu ay lahaayeen qaadimatun oo ka soo gelahayay min ashaami shaam ma soo aragtay bay dhaheen fa akhbarahum wuxuu u sheegay rasuulka bicadadi jimaaliha inta rati oo la socotay tiradooda iyo wa axwaaliha xaaladaheeda iyo wa waqti quduumiha xilliga ay soo gelayaan ay markaa kusoo soo deegan yihiin wa can ilbaciri buu u sheegay rabtiga alladii yaqdimuhaa u soo horgeli doonaa wa kaana alamru kamaa qaala arrintana sida uu sheegay yay noqotay walaakin aba aalimuuna ilaa kufuuraa laakiin aalimiintii way diideen ilaa gaalnimo maahane wa sabixata yowmi lisraa maalintii israa subaxeedii jaa'a jibriil baa yimid wa callama wuxuu baray rasuula allahi sal alla calayh wasalam kayfiyata asalawaati sida salaadaha loo tukan lahaa alkhamsi ee shanta ah iyo awqaatiha wakhtiyaalkeeda wa kaanat asalaatu salaaddu waxay ahayd qabla daalika markaa ka hor fi sabaaxi oo rakacatayn ah fi lmasaa'i labalaba ragcadood rakacatayni fi اlsabaaxi warakacatayni fi اlmasaa laba rakacadood oo subax ah iyo laba rakacadood oo galab ah eh. wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam